العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى واحتج بأن الأفعال لو كانت من الإيمان لوجب أن يحكم للمنافق بالإيمان لوجودها منه والجواب أنه إنما لم نحكم بذلك لإخلاله بالأصل الذي هو التصديق وإنما يلزمنا هذا لو قلنا الإيمان الإيمان هو الأفعال فقط intayna cashir guda gelin su-aashii layliska xalay baa layska rabaa jawaabtiisa layska rabaa dakanayga ma iloobhaye waa biyuus baan ku fadhiistaa bal xagga midig aan ka bilaabo marxaba shee cismaan khilaafka u dhexeeya ahlusunna waاljamaaca iyo murji'at اlfuqahaa waa khilaaf lafdi a ah layidhi bictibaar waana xaqiiqi bictibaar warkaa inaad sharxdaan rabaa walbaatin acmaal qulub ku dara khilaaf xaqiiqi ah khilaafku waa lafdi waad maqasheen baan u malayn sheekh ismaan jawaabtiisa sheekh ismaan sheer wuxuu yidhi khilaafku u dhexeeya ahlusunna waljamaca khulaasadiisu marna waa xaqiiqi marna waa lafdi bimacnaa marna waa khilaaf ay axkaam ku dhisan tahay oy ku kala tegahayaan ahlu sunna iyo murjacat ulfuqaha marna waa muran cibaaraad laisku haya mooyaan marka aan nuxur cilmi ah aan lahayn marka laga fiiriyo in ruuxii macsiya ku dhacay ama dembi ku dhacay agtooda uu yahay faasiq aaim ah bimacnaa mustaxiq lilwaciid aakhare qayba ayaga ka mid a ah ay naarta galahayaan howlaha marka laga fiiriyo khilaafku waa khilaaf eh, lafdi ah yacnii ruuxii yaabaan la odhanin waa eh, muxuu ahaaye faasiq yaysan dhihin hadday doonaan eh, mumin wey iimaankiisu uu kaamil yahay ha dheheen laakiin xagga xugumka waxay qabaan ruuxii waajib ka tegey inuu dembiile yahay mustaxqiq lilwaciid u yahay fi dunya waalaakhira ruuxii macsiya ku dhacay sidoo kale u yahay mustaxqiq lilwaciid oo asaguna marka akhriyo adduunba eed iyo dhaleecayn buu mudan yahay dhanka marka laga eego khilaafku marka waa khilaaf lafdi ah. dhanka kale marka laga fiiriyana waa khilaaf macaani u dhaxayso waxay diidan yihiin iimaanku inuu kordho ama u nuqsaamo way diidan yihiin sida sawaabkana waa inuu nuqsaamo isdhimo ama uu kordho waxay diidan yihiin oy leeyihin dadku iimaanka waa ku siman yihiin taasna waa shay baailo waa la kala tagsan yahay dhanka marka laga fiiriyo Eh, laftirkeedu waxaa weeyaan khilaafku wuxuu noqonaya khilaaf xaqiiqi ah buu noqonaya eh, su-aasha eh, sheekhu hawshiisu taas bay ku soo urursatay dhankaa oo acmaasha wixii ka ratimaya marka la fiiriyana waa khilaaf xaqiiqi ah oo asmaada ruuxu uu qaadanayo iyo tafaawudka ay diideen istinihi ay diideen ziyaadadu ay diideen dhankaa marka laga fiiriyo waa xaqiiqi marka laga fiiriyo ruuxii dembi ku dhacay ama waajib ka tegay in ay siinayaan xugumka cuquuba ahaan cuquub ahaan baynu ka hadlayna xagga magaca ma ah cuquuba ahaan in iyagu salaf ka wada socdaanna waa khilaaf marka lafdi ama suuri ah yaa wax ku darahaya waa su-aal talaasum bayna الظaahiri wاlbaطin lama ay diidano marka ay murji'at اlfuqaha dhabaanti ma ay diidano taa marka waynu ka reebaynaa sheekha wuxuu ilzaamaya ibnu taymiya hadday acmaal اlquluub ku tiriyaan <clears throat> iimaanka ku tiriyaan waxaa laazimaya in acmaal اljawaarixna ay ku tiriyaan min aliimaan lianna acmaal اlquluub ninkii xisaabe ee ictibaariya yalzamahu waxaa ku laazimhaya inuu ictibaariyo acmaal اljawaarix inay iimaan tahay lianna acmaal jawaarix waxay ka dhalataa ay ka farcantaa buu sheekhu yidhaahdaa iyo culummaduba leeyihiin min acmaali اlquluub murji'ada marka badankoodna sheekhu siduu alimaam alawsadba ku sheegay way qabaan in acmaal اlquluub ay ka mid tahay min xaqiiqati اliimaani wa ususihi wa usuulihi marka ilzaam buu kaga dhigay oo wuxuu leeyahay haddiiba aad ogolaatay acmaalu lquluub inay iimaan tahay waxaad ku qasbantahay inaad ogolaato he amaalujawaarix marka laakiin iyagu ma anfiyaan sida raajix ah yaa wax ku darhaya marka aisha cabdikaafi maslitna wuu sheegay maslitna masalatu ziyaada wanuqsaan mxuu ahaayey saaxib lkabiiraha xukumkiisa akhriya adduunba waa la qabtaan yaa kale wax ku darhaya ayeeshe cabdinuur imaamkii baa gacanta taagsa caaw marxaba ma khilaaf axkaam ku dhisan tahay iyo macaani baa mise waa khilaaf aan isku hayno Eh, hooyada waa aamil mh eh, waa uur taan isku qabn hooyada aamilo wey mh eh, waa uur khilaafkeenu muxuu yahay waa lafdi wey yani waxaan isku haynaa cibaaro weedhun baan isku haynaa wax nuxura inooma dhexeeyo marka taasoo kale miyaa mise waxaa u dhexeeya axkaam iyo waxaa udhaxaysa macaani baa udhaxaysa salafka iyo mxuu ahaay murjiat اlfuqahaa waa khilaafku laftiiya min jaha dhinackan waa khilaaf macnawi wad labaduwad goosata si fiican inaad sharaxdaan raba hawsha ayadaa min xaysu laftu waxaa weeyaan muakhraju lcamala kulbisaaya ikhraaj اlcamal min aliimaan waa khilaaf xaqiiqi ah waa tahay khilaaf macnawiyan wuu leeyihiinoo lam yajcal liimaana laasiman lilcamal midda kale iimaankii ma aysan ka dhigin eh, amaahu mid laamisimaysa iimaankii baainka ahaa oo talaasumkii taabo anigii shaacismaan ka diiday in ilaaqeeda marka adna kaa ogolaan mahayo iimaanku waa qowl iyo ictiqaad waxay ku laasimeenmaaniga mhm. mhm. imaan khusayse waxaan soo sharaxay iyo waxaan soo sheegay caawa idinkaa laydinka rabaa laylayska eh. eh. eh. mhm. murjaat fuqahaa qofkan taariikh caamka markuu ka tagay iqraarka lisaanka inuu ka tagmo ma gaaloobay sidaa ma qabaan eh, murjiat اfuqahaa waa inaga soo maray baarak allah fiik imaamku waa dadaalay waana soo dhowey masalada sheekh bilhaye eh. anu cidno maanta caawa qancimhaya waxaan rabaa in waxaa idin dir aad ka jawaabtaan soo qancinti iyo sharxi iyo laba kitaabo horaad soo marteen eh. eh, oo ah eh, mhm. si fiican ninkii acmaasha kulligood ka tegay mm-hmm. siday mumin u dhaheen marka haddii ay noqonayso taasaan marka ku dheganayo oo nimankaa sila ishkaalkaas hainoo dambeeya jawaabtiisu maxaad kaloo ku daraysaa layska lagaa rabay aniga sida ila xooga badan ma qabaan talaasum bayna daahir walbaatin way qabaan mana qabaan waan faahfaahin doonaa yaa kale shacbaas wuxuu leeyahay khilaafka lafdiga waxaa ka mida ah inay yidhaahdeen acmaashu waa min amaraat aliimaan albaaطin ee ma aha min lawaasimi waxaqaa'iqi saasaad ujeedaa maamara laazimay abaan mise ma abaan murjiat fuqahaa aysan takfirinayni ay takfirinhayaan ayib waxaa kaloo khilaafku noqonaya jawhari buui sheekh cabaas in taariku jinsi alacmaal salafku ay gaalaysiiyaan ninkii waajibaadkao dhan ka taga asagoo kari karay cinda salafi saalix waa kaafir ama cinda murji'ati اfuqaha waa muslim agtooda faasiq ah kabiiradiisana lagu xisaabahayo eh, min xayu اlxukmi baan u jeedaa magaca dama ilaaqaan marka eh, badankood magaca way ilaaqaan qaybna way diidaan laakiin xukumku isku waafaqsan yihin dhankaana wuxuu dadku ka tilmaamay inuu khilaafku yahay khilaaf jawhari ah ama xaqiiqi ah maxaa idiin dhiman adaayu ku dhan ku bilow baladnaa ay soo dahay Ah. Mhm. Mhm. Eh, dhankaas markii laga feeriyo mhm. sida sheekh ismaan sheego yani lafdiiu noqonaya laakiin markii ay yidhaahdeen camalkii ka saareen yani iimaankiiimaan ka saareen halkaas buu xaqiiq ka noqonaya khayr wey bismi illaah waxay ila tahay masalada waad soo dhowayseen boqolkiiba adugu sagaashan boqolkiiba sagaashan laakiin waxaan rabay si sidan ka khulaasaysan oo ka kooban inaad usoo qadintaan baan rabay masaladii u muhiimsanayd ee labada kitaab baan kusoo sharxayna caawa waad ka tagteen meesha u badan ee wadaaddo badan aafaysay ee ay yidhaahdeen khilaafka u dhexeeya bayna salaf الsaalix wa bayna murja'at اlfuqaha waa khilaaf lafdi ah masalaة اlkhuruuj min alislaam bay ahayd oo masalatu takfiir bay ku xidhnayd masalatu takfiir الnaas biaqwaalihim wa afcaalihim wa caqaa'idihim marka la eego laa farqa bayna salaf الsaalixi wa bayna murja'at اlfuqaha waana masalada alciz mxuu ahaa ibn abilciz alxanafi iyo rag badanoo mutaakhiriina aafaysa wey marka laga fiiriyo min xayu اlkhuruuj ama ka bixidda ruuxu diinka islaamka muxuu kaga baxahaya hadda waxay isku hayaan ayagii salafku muxuu ku soo gelaya dagaalkan u badan wuxuu ka taagan yahay ruuxu islaamka muxuu ku soo galaa ayib laakiin muxuu kaga baxahayaa salafka iyo murji'at اlfuqaha khilaaf ooma dhexeeyo oo waxay leeyihiin kufrigu wuxuu noqdaa biاlاctiqaad wa biالshaki wa biالraybi ilى aakhirihi wuxuu noqdaa biاlqowli <clears throat> wاlcamali wاlficli haddaad sanab u sujuuddo ama ilaahay aad wax ka sheegto ama diinka ilaahay aad caydo ama nabiga aad faranto ama kitaab qur'aan aad ku istaagto ama kaniisad aad tacdiimiso ama muxuu ahaayey wax walba oo marka salafku ay wax ku takfiirin jireen min xayu اlqowli wاlcamali wاlictiqaadi wa ficl jawaarixi way ka wada socdaan marka khilaafku markaad ka fiirisa min xayu الnadar oo iimaanka didkiisa markaad ka fiiriso iyo islaamka wixii lagaga bixi lahaa laa farqa bayna murji'aة الfuqaha wa asxaabi اlxadiiث faاlkhilaafu min hadihi اljiha waa khilaafu suuriyu lafdiyu baxt marka loo soo laabto <clears throat> islaamka maxaa lagu soo galaa yaa iyagu waxay yidhaahdeen acmaashu ma aha min xaqaa'iq اliimaan sidaa darteed baa ninkii ka tagan oo disdin ka baxayn ishkaalka hadda ku taagan mxuu ahaa eh, eh, bilo ku taagan wuxuu ka imanayaa marka horeba ma aysan soo gelin acmaasha xaqaa'iq اliimaan kama tirsano wa min ama ninkii ka tegayna marka faasiqun bikabiirati wa macsiyati bay taagan hadday laakiin marka horeba soo gelin lahaayeen inuu yahay xaqiiqat اliimaan idan way ka hadhowna way kugu takfiirin lahaayeen saa darteed iqraarka ay soo geliyeen min xaqaa'iq اliimaan ninkii ka tegay agtooda waa kaafir ninkii ashhadan waa iqraar ka tegay agtooda waa kaafir لأن الإقراar الlisaani waa maxay waa min xaqaaئiq الإimaan wa min أصل الإimaan mar hadduu ka tago ruuxu waa kaafir laakiin أعmaal الjawaarix min xayثu الدخuul في الإسلام marka la fiiriyo maba ahayn agtooda he min xaqiiqat اliimaan wa min uma ninkii ka tege la takfiirin maayo ishkaalku halkaasuu ka yimid marka meesha uu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya tanaaqud baa kaga jira madhabka murjadana waa halkan halkanuu tanaaqud kaga jira wuxuu kaga jiraa waxay ogolaadeen waana keligoodba xataa ma akaru lmurjo oo dhan buu ka sooga abulxasan alashcari naqliga uu ibnu taymiya kusoo guriy kutubtiisana waa naqli halkaa masdara masdar saddexaad xataa inuusan jirin baan filhaya masr labaad inuusa jirin baan u malaynaya awsadka iyo imaam alkabiir bakullin wuxuu soo guuriyey in murjiat almurji'a fuqahada iyo khayrkoodba agtarkoodu ay qabaan acmaalu اlquluub inay tahay min aliimaan wa min xaqiiqati اliimaan mar dambu marka sheekh meel ku caddeey wuxuu yihi sidaasuu soo guuriyey abulxasan alashcari fii maqaalaati waana saxo saasaa ku qoran marka murjiat fuqaha o dhan iyo kayrkoodba murjiadu waxay qabaan acmaal اqulub oo xubiga iyo tacdiimka iyo tawakulka iyo khashyada iyo muraaqabada iyo raqbada iyo rahbada waxaasoo dhanba iyo tasdiiq iyo ictiqaadkiiba inuu yahay min aliimaan haddaba sheekh wuxuu le waa shay daruuri ah haddaad acmaal qulub iimaan ku tirisay waxaa laasim ah inaad acmaal jawaarix min aliimaan ku tiriso in murjiat اfuqaha acmaal jawaarixna ay iimaankii ka saaraan acmaal اlquluubna ay soo geliyaan waa min tanaaqudaatihim sheekhu wuu ilzaamiyaa wuu ilzaamiyaa talaasumka bayna الظaahiri wاlbaطini way qabaan fii masأalaة اlkufri wالtakfiir oo alkhuruuj min alislaam way qabaan weliba ayaga ogu daran wax yar bay kugu takfiirin murji'at اlfuqahaa haddaad hadda tirahda musayjiid gaal baa taagtooda waxaa tihi sallaytu fii musayjidin hunaak masjid yaroo sakaraad oo meesha ku yaallaan kusoo tukada gaal baatay ku leeyihin oo maxaan ku gaaloobay masjid dhabay dheen waa makaan mucadam ah oo bayd ilaahi ah oo xurmale wey maxaad u taskiirin wa min aqraadi taskiiri waxaa ka mid ah ataxqiir baa ka mid ah haddaad tirahda musayxiif musxaf baa laisku ogaaye kitaabkii baalyaraha ahaa war baalyaro keena kitaabtii wahaabiyada wey kii yaraa ee jeebka la gashan jiray gaal baatay ku maad u quursanaysaa barhkood waxay gaadheen inay kunaa fuqayi taskiiru faqiihin hadaad tiraahdo saaltu hadi اmasأl can fuqahiyin fii beldina waay dhn kafir baata uahiyarow mxu ihi yaraa kii mxuu ahay dhalaxa ahaa ama yaraa macna waa quursi reeqooyin moogta wax walba arkaadan yar midkaadan sakaraadka ay ku haynaya maanto dhan yani taskiirka ku badan iyo taxqiirka erayada qaarkood xanafiyadu iyo murjaat اlfuqahaa waxay leeyihin ereygaa muxuu tusahayaan quursiga iyo sukhriyadan fi اaahir waxa ka laazimayay leeyihiin he sukhriya istihzaa iyo taxqiir fi اlbaطin min xayu talaazum aahir bayna الظaahiri wاlbaطini fi masalaة الtakfiiri wاlkhuruuji min اlmila way qabaan ee waxaa lagu hayaa waa tanaaqudeen marka la maray fi masala alacmaal baa tanaaqudeen yani lama ilaaqi karo ma qabaan iyo way qabaan midnaba lama ilaaqo laakiin waxaa wanaagsan in la tafsiiliyo halkaa masalo masalada lagu haysta inta kale laakiin inay ummadda la socdaan baa yaa sax ah warka intaas masalada inaad ka tagteenna waa idiin muuqataaba ila tahay labada kitaabna aad baan ugu soo sharxanay imaamka intuu ag maray buu ka noqday imaamka intuu ka shaqaniyey masaladu ag maray yuu farkanaxo dibba oga noqday inuu ku socday ahayd warka waad xusutaan bay ila tahay marka masaladaasi way jirtaa asalkun waxay u noqonaysaa da laysku hayaa markaan acmaasha marayn oo muhiim in la ogaado ilaahay subxaanaه wa tacala wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi wa rasuulih nabiguna wuxuu ihi waxaan idinku yeedhahayaa aamurukum biاliimaani biاllah waxaan idin faraya ilahay inaad rumaysaan aliimaanu bilaahiga lays amray ee sharcigeennuna amray kitaaban wa sunnatan wa ijmaacan lays amray acmaal اljawaarix ma soo gelaysaa way min xayu اlxaqiiqa horta khilaafku halkaasuu ka ambaqaadahaya acmaal اljawaarix ma soo gashay aliimaan alma'muur bihi kitaaban wa sunnatan lays amray ma soo gashay imtihaalan aw ictiqaadan halkaasay baashu ka bilaabanaysaa marka khilaafku dhankaa marka la fiiro waa khilaaf jawhari ah oo xaqiiqi ah